amin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وsaxbi aجmaعin allahuma اnfacna ma clamtna wclimna ma yanfacuna wزidna cilma qala imam abu cabdillahi mxamed bn ismaaciil bn ibrahim الbخarي raximah اllahu taعalى bismi اllahi الرaحman الraحim kitaab الrahn rahankii buu ku saabsan yahay rahanku waxaa weeyaan jaclu maali wahiqaة calى dayn in labada qof ee mucaamilaysa ee dayn kala qaadanaysa qofka deynta qof kale ka qaadanaya in lagu kalsoon yahay inaan lagu kalsooneyn labadaa midu wey haddii lagu kalsoon yahay oo wixii inuu bixin doono lagu kalsoon yahay way dhacdaa inaan waxbaba la weydiinin oo la yihahdo hayey un iska keen xoolihii markaad hesho laakiin haddii in wax la siiyana la rabo xoogo kalsoonidina aynan meesha oolin cabsi laga qabo qofkan xaalkiisa wuxuu noqon karo oo qof ayna is aqoonin waa qof aad ka shakisan tahay waa qof aad isleedahay waxaan umuuma keeni waayaa waxaa kuu bannaan inaad tiraahdo waxaan kuugu kalsoonaada keen kafiilla waad keeni kartaa oo qof ah binu aadam ah oo dhihi kara qofkaa waxaa hadduu keeni waayo anigaa iga taqaanaana siiya oo damiin waad keeni kartaa wuxuu kaloo qof keeni karaa wax xoolo ah oo uu qofkaasi dayntiisa iyo xoolihiisa haddii uu waayo waktigii loogu talagalay uu wixiisi oga goosto wixiisii uu oga goosto oo uu ama u qaato hadday isku mid yihiin ama isku dhigmaan haddii kale intuu gado intiisi ka goosto taasa waxaa marka la yidhaahdaa rahan baa la yidhaahdaa waa xoolo laga dhigay wahiiqo iyo kalsooni lidaynin ou calaa daynin dayn korkeed hadday kalsooni ay jirto fain amina bacdukum bacda falyuadi ladii utumina amaanatahu wey haddaad is-aaminsan tihiin waad sasiin kartaan rahan la-aan qofkii la aaminase wixii lagu aaminay ha guto oo sidii loo aaminay waxa oga soo baxo baabun wuxuu ku saabsan yahay fi rahni rahankii oo fi lxadari xadarkii iyo de nagaadigii gudihiisa intii la macaamilo deena rahan iyo curaad laisa siiyo oo safar inayna shardi ahayn labadan qof oo wada joogo oo magaalada wada joogo labadaba muqiim ah oo xadar ah in rahan ay kala qaadan karaan raahinkii iyo murtahinkii in rahan la kala qaadan karo oo u dhihi kara waxaasi ii keen waan kusiinaya waaad rabti fi اxadri in lagu bixiyo wa qowli اllaahi tacaalى wa baabu qowli اllaahi tacaalى wuxuu kaloo ku saabsan yahay baabkani ilaahay qowlkiisa caza wajal uu yidhi wain kuntum calىa safari walam tajiduu kaatiba faruhun maqbuuda haddii aad tihiin musaafiriin wax waxaynii kala qorana aad weydaan oo makhraati iyo qoraal aad weydaan ee waxsiisiisaan aad rabtaan rahaan la kala qibdooday oo qofkan asaga ah gacanta loo geliyey qofkan raahinka ah ee wax bixiyey daynta bixiyey murtahinkii wax qaatay ayaa maxaa la rabaa inuu wax dhiiba la rabaa ilan raahin iyo murtahin labadaas weeye rukni raahinkii marka waa inuu dhiibo waana inay ahaato maqbuuda mid lagu wareejiye qofkii daynta laga qaatay halkan marka wuxuu musanifku raximah llahu tacaala baabka iyo aayadda midna fi lxadari bay yuu sheegay oo ku calaamaystay fi lxadar buu yidhi in wixii oo xadar la joogo rahanku la kala qaadan karo aayadduse waxay sheegtay wain kuntum calaa safar haddaad musaafir tihiin bay tiri marka dikru safari inuunan qeyd ahayn ee uu yahay min baabi bayaan alaqlab sida haalibka ah ayaa dadku ayagoo musaafiriinahay waxay weyn karaan wax wax u kala qoro makhraati u kala maarata hawshan la ogaada safarku ayaa inta badan ku badan laakiin haddii magaalo la joogo qoraal baa la samaysan karaa shaahid iyo makhraati baa laiskugu yeehan karaa xaajadaa waxay ku badan tahay rahanka iyo cudhaadh in lasasiiyo waxa laisku aamino safarkay ku badantah sidaa darteeda kharaja mahraj alhaalib bay dhaar culammadu dikru safar wain kuntum calaa safarin safar in la sheegay haalibkii unbaa laga hadlay ee xadarka iyo wixii la wada joogana dayntaas lishashiinaayo wax lagu kalsoonaada waa laisku dhiibi karaa waa laisku shardisan karaa baabka marka musanifka wuxuu ku leeyahay aayaddu safar ba ha ahaatee xadarra waa iyadana waa ku bannaanye ah, wain kuntum calaa safarin walam tajiduu katiban faruhun faruhunun iyo farihaanun labadaba farihaanun maqbuuda waa qiraa'ataani sabciyataan culamaau lqira'a waxay leeyihiin ruhun ibnu kahiir iyo abu camar baa akhriyey wlbaaquuna rihaan bay akriyeen farihaanun maqbuuda qaala xadaanaa muslim bn ibrahim qaala xadaanaa hishaam ibn yuusuf الsancaani qaala xadaanaa qataada ibnu dicaamat sadusi can anas bn maliki radi allahu canhu qaala walaqad rahana rasuulu llahi sala اllahu alيh wasalam nabigaa rahmay dircahu diriciisii uu dagaalka markuu galaayo xidhan jiray si hubka iyo dagaalka iyo seefa iyo warmaha uu iskaga reebo bishaciirin buu nabiga culaad ugu bixiyey qabandi uu nin yahuudiya ah ka daynsaday ayuu nabiga ala slam wuuu dircan siinayso waana yadulu calaa khubhi lyahuudi yahuudda xumaantooday ku tusaysaa in rasuulu llaahi sala allahu alayh waaalih wasalam uu ku kalsoonaan waaye oo uu aamini waaye oo uu yidhi aniga kuma aaminayo wax aan xoolahayga hadhow ku goosto ama aan kugu aamino keen ilaa uu nabiga alay slam dirciisi dhiibay sala allah aleh wasalam nin saxaabi a ah ileen kama inuu yihahdo nebi maxamedow keen waxaan kugu kalsoonaado inaad dayntayda ii keeni doonto marka kufriga iyo xumaanta ay qabeen bay tusaysaa yahuuddu dirac bireedi buu nabigu u dhiibay bisababi shaciir soddon suus oo qabandi ah ayuu ka daynsaday rasuulka calayh isalaatu wasalaam bayaan jawaazi mucaamalati lkufaar baa laga fahmaya gaalada in lala mucaamilayo banaanta beecii iyo ka gadashadii iyo ka daysashadii iyo ijaaradii iyo waxaasoo dhan gaalada waa lala mucaamili karaa waxba dhibaata ah male waxaa kaloo lala macaamili karaa man kaana akaru maalihi xaraam qof xoolihiisa intooda badan ay xaaraan tahay waa goorma laakiin haddii xaaraanta iyo xalaashii ay isku dhex darsan tahay wey oon la kala sooci karin laakiin haddii la kala sooci karo oo xoolaha xaaraantaa ee gaalkan inuu ribo ka keenaad ogta ama khinziir iyo doofaar uu ka bacusharo ama khamro ay tahay ama midkan muslimka laftirkiisa wuxuu ribo ku soo qaatay ama qaad ku soo qaatay ood og tahay oo cayinan kaasa waxaa weeyaan way caddahay kula macaamil mayst markiise ay isku dhex jiraan adiga dhinkaasi wanaagsan baad ka raaci waxba dhibaata baa la macaamili kartaa waa soo marray xadiidka dhowr jeer baan soo marray masalada diraca ah iyo sababta keentayna ayadona waan soo sheegnay diracu silaax ma ah waa la yidhi ma ahee cabsi lagama qaban yahuudigaasoo dimiyiintii ahdiga muslimiinta kula jiray bay ahaayeen oo xarbi muunan ahayn wamashaytu ila nabiyi sala allah alay wasalam buu lehay anas nabiga calayh salaam baan waxaan la aaday oo noola socday bikhubsi shaciir kibis shaciir iyo qabadil laga sameeyey waihaalati iyo shashafaya xaydh sanikatan suuraysa nabiga alay slam gaajada qabatay iyo duruufta uu soo maray xataa mararka qaar hadiye waxaa loo keeni jiray waxaan aad u sii weyneen oo sii liita cunt ahaan qabandiga baasha la yihahdo baalkeeda qabto wa lagu cajiin laga dhigayo khubsi laga dhigay kibis ihaala sanika waxaa weeyaan waa waa wax baruur ahaanoo haddana suuraysa wey walaqad samictu waxaan maqlay buu leeya yaquulu nabigoole maa asbaxa liaali muxamadin sala allah alay wasalam reer muxamed kuma waa bariisanin ilaa saacun ilaa saacun walaa amsa laa saacun walaa amsa miya mise ilaa saac ini qor saac mooyeen wax kale waxaan suus ahayn nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam saaka waaga uma bariyin walaa amsa hamana garabaysana galabta uma gaaraan suus wax ka badanaysta wa inahum buu leeyahay anas reer muxamed calayhi salaatu wasalaamna la tiscatu abyaatin sagaal guri bay ka koobnaayeen marka guriga in abyaad iyo buyuud labadaba lagu jamcin karo ayay tusaysa wainahum la tiscatu abyaatin sagaal reer oo reer moxameda calayh salaam baa mararka qaar waxay qabeedooda aan ama hal suus ah keedaa lagu arki jiray waa duruufta nabiga alay salaam uu soo maray iyo adduunyada siduu u yaraystay ee uun dan oga lahayn wixii soo marana rasuulka alay slam markaaba waa isdhaafin jiray waa bixin jiray salawaat ullahi wasalaamu calayh ninka yahuudiga ana waxay dhahaan abushami kunyadiisa ayaa la yidhaahdaa xadiidkan hadda musanifka wuxuu u arooriyey baabka baabun fi rahani fi lxadar rahan iyo in laisku dhiibo wax lagu kalsoonaado daynta a qaatay sababteed wixii oon musaafar lahayn ilaan arrinta nabiga calay salam ninka markuu ka qadanaya qabandida ee uu diraciisa sidaayo waa yahuudi madiine wey nabigu marka calayh salaatu wasalaam xadar wey muqiim wey musaafir maaha magaaladiisii buu joogaa marka safar inayn waxba shardi ahayn aayadduna aynan qayd ahayne ay tahay min baabi bayaan alaqlab shayga aqlabka ahee badan iyo baahidu meeshay ku badan tahay intaa unbay aayaddaasina ay ku faa'idaysay xadiiska nabiga alay slam baana caddeeyey baabun man rahana dirca wuxuu ku saabsan yahay ninkii diriciisii rahan u bixiya dirac baraadkii baa loo jeedaa diracan waa bax la xodhan jiray oo warmaha iyo leebta iyo wixii isku dhufan jiray ayaa la yskaga reebi jiray rasuulkana waa xidhan jiray alayhi salam xataa mararka qaar waxaa dhacday inuu laba dirac uu xidhay sala allahu alayh waali wasalam arrintaasna kama hor imaanayso tawakulka iyo tala saarashada oo qofka hadduu asbaabti la imaado oo difaac uu samaysto oo isdiyaariyo qalabkiisa u qaato maaha inuu ilahay taladiisa talasaarashadiisa ka tegey waxaa weeyaan talasaarashaduna ictiqaadka iyo niyada inay kaaga jirtaa la rabaa inuuna ku asiibeen wuxuu alla kuu qoray waxaan ahayn laakiin asbaabtana aad la imaato acqilha watawakal cala allah buu nabig alay salaam ninkii neefkiisa geelaayo nabi allow hashan maiska sii daaya iyadoo furan oo aan dabranayn iska hadiyeeyaa mise waan dabraa war dabro ilahayna tala saara buu yidhi saasuu nabig sal la alay waslam xadaana musadad ibn musarhadin qaala xadaana cabdulwaaxid ibnu ziyaad qaala xadaana lacmar sulaymaan bn mihraab qaala sulaymaan wuxuu yidhi tadaakarna cinda ibraahim arahna ibraahim nakhaciyatiisa waxaan ku sheekaysanay mudaakara cilmiya oon marar aan isweydiinay oon soo qaadnay arahna rahankii iyo wlqabiila fi salafi ah, rahankii iyo wlqabiila ay wlkafiila kafiil fi salafi dayntii la qaadanaayo kafiil la keeno qabiilkan maanta bmanaa kaiil wey kaiil bay lamid tahay wasna wamacnan alqabiilu wاlkafiilu macnahuma waaid wasnuhuma waaid ayb marka in rahana la dhiibo ama kafiil haddii la helo oo yira war hebel anaa ninkan garanaaye si waxan isaga waa la dhihi karaa faqaala ibraahim baa wuxuu yii markaan masalada ka sheekaysan aniga acmash xadaana aswad baa noo warramay can caaishaa radi allahu canha um اlmuminiin ana الnabiya salى اllahu alayh ali waslm ishtaraa min yahuudiyin طacaama raashin buu ka soo gatay ilan dayntu waa nooc gadasho oo beeca wey ilaa ajalin muddo warahadahu diraca diraciisii buu nabiga alay salaam cunaan u dhigay oo yidhi sii hayso diraca haddaad iga shakisanto ilan waa gaale nabiguna marka wuu noo cadaynaya in lala macaamilo gaalada isagoo heli karo muslimiinta inuu ka qaato ayuu kolkaa la tacaamulay sababtun waxaa weeyaan inuu tuso nabiga calayh salaatu wasalaam in lala macaamili kara gaalada oo masalatulwalaa iyo maxabada iyo muwadada la yidhi gaalada yaan lala yeelanin ee caqiidada dhaawacaysa sida muminiintoo kale inaad qalbi ahaan iyo niid ahaan maxabe iyo wale iyo gacala ka dhigatana kama hor imanayso waa masalooska daahirkaasoo tacaawanoo guud laakiin qalbiga aad ka kohanayso gaalka maadaamuu caduwullahi yahay ilahay cadowgiisi yahay laa tatakiduu caduwii wacaduwakum awliya bu ilah ilahi subxana wa tacala haka dhiginan awliyaa walahuna waa shay maxabada iyo mawadada ka imaada kadib deena saamaynteedii iyo daahirkeeda uu muuqanayo baabu rahni silaaxi silaaxa iyo hubka in rahan loo dhiiba iyaduna oo waxyaalaha raanka loo dhigi karo salaax uu soo geli karo waa goorma laakiin waa haddii qofka aad leedahay hubka siihayso aad og tahay inuun dhibaato u geysanaynin muslimiinta oo una hubkaasi dhibaato ku geysan karin markaas way markaa ay bannaan tahay laakiin dadaad og tahay inay hubkan asaga ay dad wax ku yeelayaan islaama kamana gedi kartid rahanna uma dhiibi kartid caariye ergisana uma siin kartid inuu reebel ishayaan baad ogta hubbuu kuusoo doontay warniyo hubbi kale sii imaali iga gad maarata isii waxbaan ku siin aniga waxaaso dhan ma bannaan tan laakiin waxaa weyaan aamin baa laga yahay gaar ahaan hadda masaladan uu soo wado rahan dhab ama ahee waa nooc oo sarbeeb iyo kinaayaad iyo macaariid ah macaariiduna waxa wey waa sarbeebka walmacaariidu manduuxatu can ilkadib bay dhaheen isaga sarbeebka sidiisaba beenta yuu kaa ilaalinaya waa shay daahirkiisa aad u malaynayso xaqiiqa laakiin ninka si kaleu wataa xadaana cali bnu cabdillaahi almadini qaala xadaana sufyaan qaala camar wuxuu yidhi ibnu diinaar samictu jaabir bna cabdilaahi radi allah canhuma maqlay yaquul isagoo leh qaala rasuulu lahi sal slam nabigu wuxuu yidhi man likacab min alashraf man qofkeebaa likacab min alashraf iga soo qabanaya kacab ibnu ashraf nin yahuudiya buu ahaa oo yahuudii magaalada madiina dhinac ka deganaaba oo kamid ahaa xisni buu lahaa deganaa muslimiintu aad u dhibay caydiisii baa loo adkaysan waayey dibindaabadiisii nabiga iyo saxaabadiisa wuxuu shirqool kula jiray nabiga calayh salaam iyo saxaabadiisa sidii loo dhibaateyn lahaa iyo quraysh iyo kufaaru quraysh oo maka degan ayuu halkaasi ooga jiibin jiray marka nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi war ninka ayaa naga soo qabta cahdigii waa buriyey ammaankii iyo dimadii cahdigii waa buriyey kol hadduu buriyana gaalkan isaga oo heshiisii i dhexeeyey uu dhibaato muslimiinta u keeno xarbi buu isku bedeli marka wuxuu yidhi man likacb ibn ashraf yaa naga soo qabta fa inahu aada allaha warasuulah ilahay rasuulkiisuu dhameey taasuu nabi sal allah alay wasalam yidhi faqaala muxamed bnu maslama wuxuu yidhi ana anigaa soo qabanaya ninkaa anaa soo dilaaya faataahu waa u yimid koox buu soo qaatay waa u yimid intuuna imaanin buu nabiga alay slam afeefto wuxuu yidhi ninkaas isagaa saan u dillo nabi allow noo ogolow inaan mararka qaar hadallo ku hadallo hadallo aan ninkaa ku gaari karno oo u nagu aamini karo oo isku kala daadin karo xataa hadday dhibaato ay islaamka iyo diintaba ay mararka qaar dhaawac ku tahay hadal oo carabka aan iska marinayno oo niyadaanida qalbigaana aan gaarsiisnayn ilaa man ukriha waa qalbu mudmainu biliimaan oo kale yani qalbiga annaga waa alxarbu khudca dagaalku siisa waa iska xeelad iyo mxuu ahaa siyaasad wey iyo sir wey waa lasisiraya ama waa laskhayaamaya marka wuxuu yidhi ii ogolow markaasuu nabiga alay slam wuxuu yidhi waa dhihi karta waxaad rabto waa u yimid wuxuu yidhi ninkan ninkan maxamed bin slama wuxuu leeyahy ninka intuu kacb ibn sharif u yimid war ninkan iyo waaba ka badbadiyey bu yidhi waa ka badbadiyey waana dhibay a ah hadduuba xoolana weydiiyeyba nabigu ku wadaa sala allah alay wasalam xoolo keena iyo zakadii ibu ku wadaa markaasuu deena yidhi walle waad weli ismina gaarin waa ina dhibi doonaa waxa ka daran uu soo wadaa ka badan waxbuu bilaabay ilaan qof xogow qof kale u qaba haddaad u taabato haddaad u taabato waa sii waa sii gelaya markaasuu deena wuxuu yidhi bal soo baxo intuuna u yeerinna aroos buu ahaaye islaantiisiibaa waxay tii markii loo yeero kacabow la yidhi ayaa marka dambe la dili raba habeenkaas yaa waxay tihi asmacuu waxaan maqlaa bay tihi sawt hubeed oo dhiig dhiig wataanka yaan maqlaa bay tihi ah, hadalkaas dadku dili doono ayaan ka ufahansanaya aminkana bixin markaasuu wuxuu yihi in اlkariima idaa طuliba biاlqatli haddaa dil loogu yeero xilligan oo kale waa baxaa waa ajiibaa saasuu yidhi alaa kulli waa soo baxay hadalkii baa la bilaabay waa kala badbatay sheekadii markaa sheekada ayaa waxay socotaba marka dambe dilkiiba ku dhammaaday ah, aanku ursada oo isagoo dee nin aroos ahoo barafoon ka kacay war udgoona ah waxaa kaa soo kacay warkaasu wuxuu yidhi gabadhii ugu cadir badneed ugu gaari sareed baan qabaa ma ii ogolaanaysaa madaxa inaan kaa ursado madaxa la marsan jiray la dhaashan jiray haa buu yidhi bal keen waa ursaday mar kale wuxuu yidhi bal iigu celi markaan duunakum inaan dhaha ku booba buu yidhi marka hore usi sheegay markaasuu timihii si fiican u qabsaday iyo wuxuu yidhi duunakum la dhaca markaasay ku boobeen ayib sidaasa qisadu markaa iyadoo dheer waa imaan doonta insha allahu hadda iyado intaasaa markaa man likaca fainahu aada allah warasuula faqaala moxamed bin musal ana faataahu waa u yimid koox buu wataa faqaala wuxuu yidhi aradnaa waxaan doonaynaa an tusrifanaa inaadna daymiso wasqan aw wasqayn hal ritirar oo raashina ama laba ritirar xogow raashin oo beer baad leedahay daynoosii faqaala wuxuu yidhi irharuunii nisaa'akum haweenkiinna culaari u keena intaad ii keenaysaan raashinka qabandida naagihiinni aan sii hayo oo ii keena kibirkiisa somaard qaaluu waxay dhaheen kayfa narhanu nisaa'ana seen haweenka culaar kuugu keenaynaa wa anta ajmalu alcarabi carabinka ugu qurux badan baa tahay carab buu ka tirsanaa leenay carabinka ugu qurux badan yaabaa tahay haweenkaana dib nagu soo noqon mahayaan adig ku arkahayaan waa isku sii saaxiyeen caraba mayna muujininba mayna caroonin ah, ma haweenkaanaga demi hadhow kaa markaan waxaa naga ku keenno waxaadi dayntaha ah. ayagiibaa hadaadi ku raaciya seen yeelina ajmal carabat qaala wuxuu yidhi farhanuunii abnaakum marka wiilashiina ii keena qaaluu waxay dhaheen kayfa narhanu abnaa'ana say wiilasha annaga kugu rahmaynaa oo fa yusabu waa la caayi deen axaduhum midkood hadhow fayuqaalu waxaa la leeyahay ruhira biwasqin aw wasqayn hal wasqi ritiraroo raashina iyo laba ritiraroo raashino qabandiyaa la dhaafsaday oo kaba qiimo badan oo raaniya cunaan loogu sii haystay yaa wiilasha lagu caaya hadhow wiilashaad naga ceebaynaysaa oo la canaano oo la caay haadaa caarun calayna ceeb bay nagu tahay walaakinaa narhanuka allaama hub baan cari ku siinaa bay hubka anagii sii hayso intaan kaaga keenayno qabandidaadaas qaala sufyaan yani wuxuu la jeedaa allaama asilaa hubka fawacadahu markaasuu ballamiyey an yatiyahu mudda fulaan aan isku imaano faqataluuhu way dileen waa kay u yeereen uu soo raacay dhexda ay la istaageen madaxa qabteenoo kulka jareen uma atow nabiya sal la ala sl nabiga u imaad ayago u bishaareynaya faahbaruuhu waa u bishaareeyeen rasuulka sal allah alay wali wasalam shaahid waxaa weeyaan mucaamaladaas wax jira inuu ahaa curfi ahaan hubkii wax saas oo kala gaar ahaan dadkaadan cabsi ka qabin dadkaad cabsi ka qabin sida dadaad ka taag badan tahay dimiyiin caadi naga dhexeeyo arrimahaas oo kale baabu arahnu markuub rahanku waa la raran wamaxluubu waana la lis hal irmaanaa ti hasha irmaanka si hayso intaan dayntaada kaa keenayo irmaanka waa la maalaya mid gaadiidka hadday gaaditaan waa la gaadiid ceshana waa la isticmaalaya ninka gacanta ku haya ee nafaqaynayaana isticmaali waana masale jamhuur culamaa iyo bacd alayma isku khilaafsan yihiin rahanka yaa isticmaalaya ma murtahinka mise raahinka ayaa la isku hayaa nacam murtahinka daynta qaatay mise raahinka labadaasaa la isku hayaa oo qaar jamhuurtu waxay qabaan ninkii iska lahaa unbaa un calfan hadday noqoto irmaansi mxua ah maal hadday noqoto gaadiidsi liannahu asalkii bay u celiyeen xoolahan qofka muslimkaa asaga ayaa iskale idankiisa laan lama isticmaali karo iyo xadiidkan soo marayoo axadkiin shaatadiisa iyo xoolihiisa yuuna qof kale xoolihiisa yuuna maalin yuuna laska maalin idan la'aan laakiin masalada caamka ah khusuus masalada laga khasisay waa laga khasisayo qofka haya haddii maarata la yidhahdo reer u seehayso asagiina uu calafkeedii iyo daaqeedii iyo howlaheedii o dhan gacanta ku haya maalkiina asagaas kaloo maalaya alqurmu bilqurmi bay dhahaan qawaacid اlfiqhi hadba mar walbaba wixii adigu ku soo gaaro takaaliif iyo culaysah iyo faaidadii baa lasku dhigaya faaidadii baad leedahay an culayskii baa ku saaran neefkii baad raacaysaa ilaalinaysa shirinta ka guraysaa daaweynaysaa cunto siinaysaa caanihiisii iyo rukuubkiisina adaa iskale wa qaala muqiiratu wuxuu yidhi ibn miqsam an ibraahim wuxuu ka wari turkabu daallatu buu yidhi neefka baadida xeradaada ku jira adduunya neef la rarta uu yahay waad raran biqadri calfiha alafiha calafka iyo inta aad adiga quudinayso eed raacayso qadarkeedii baad gaadiidsanaysaa intaad yahdinaysa war neef iyo kadhum aad leedahay riti weyn haduuba yahay iskaba kuwida sii guurba maxaa yeelay baalka ka soo xareen waad ilaalin waad calfin wa tuxlamu waa la maali biqadri calafiha inta la calfinaayo la masruufaayo qadarkeedaasaa iyaduna la maalayaa marka waxa wey alqurmu bilqurmi wey warahnu rahankuna milu sidaasoo kale weeyaan bu ibraahim leeyahy rahankuna waa saasoo kaleo ninka loo dhiiba waxaan sii haysta wuu sii isticmaali karaa hadduun isticmaalkaasi wax dhibaataa u keenaynin haddii maalan ay tahay maro oo kale oo hadduu isticmaalo uu duugeyn karo ama uu yahay shay kale oo istihlaagba ku dhacaayo hadduu isticmaalo baaba'aya tagaaya ama ceeb yeelanayo kuma jirto xadaana abu nucaym alfadl bnu dukayn qaal xadaana zakariya bnu zaa'idata can caamir bnu sharaaxiil ashacbi an abi hurayraa radi allahu canhu can nabiy sal la alي waslam nabigu kaana yaquul wuxuu dhihi jiray alrahnu yurkabu binafaqati rahanku waa la korayaa oo waa la gaadiisan binafaqati bisabi nafaqati nafaqada iyo cadfiga masruufka la siin sababteed ninka hayaa isticmaali wayushrab waa la cabaya lamanu dar naafkii darartahaa caanihiisa ee irmaankahaana caanihiisa waa la cabayaa idaa kaana maruunan hadduu yahay bisababi nafaqati isaguna nafaqada la nafaqaynayo xadaana mxamed bn muqatilin abarana cabdulahi bn mubaarakin abarana zakariya ibn abi zaaida an shacbiyi caamirkii wey mara caamir buu kusoo yii marna shacbi buu kusoo yii u fiirsa marka waa inaad khibrataa marka nisbada iyo asmaada iyo luqa iyo mxu alqaabta iyo kunada xataa laa taduna shaksun waaid xataa laa taduna shaksan waaxidan shaksaan oo shaksayni xataa laa taduna hal shaksi saada ugu malaynin laba shaksi iyo saddex shasi ugu malaynin caamir iyo shacbi iyo waa isku wada mid mxuu ahaa camr sharaxilki wey can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lah sal slam wuxuu yidhi aldahru yurkabu gaadiidka waa la raranaya binafaqati nafaqada la masruufi sababteed ida kaana maruun hadii mid rahel loo dhigay culaada walabaru dari caanihi darartahaa neefkii irbaankaha caanihiisina yushrabu waa la cabaya binafaqati ida kaana marhuunan wa cala ladii kii waxaa korkiisaoo laga rabaa yarkabu gaadiidsanaya wayashrabu cabaya hadduu irmaan yahay annafaqatu nafaqa laga rabaa isagana waa inuu nafaqada bixiyo nacam baaburahni cinda alyahuudi waayrihim in rahaan intii dayn iyo wax laga qaatay yahuudiya kayrkoodba iyo gaalada kale in mucaamiladaas ay bannaan tahay muslimiinta gudaheeduun aynan ahayn xadaanaa qutayba bnu saciid qaal xadaanaa jariir bn abdjariir bn xaazib an acma sulaymaan can ibraahim can aswad can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi ishtaraa rasuulu llahi min yahuudiyin nin yahuudiyu nabiga wax ka soo iibsaday dacaama raashin waa dayn warahanahu dirca diraciisiibuu nabigu alay slam rahan u dhigay isagoo sidii dayntii nabiga loogu leeyahay dirciisa lahaystuu nabiga ilaahay oofsaday oo u dhintay aakhiru cahdigiisii bay aheed kadibna waxaa bixiyey abubakr radia allahu canhu masaladaana waxay ka hor imaanaysaa culamada qaar ay ku bushinayaan waxaa la ogaa wixii duyuun oo nabiga lagu lahaa waxaa u taagnaa cali bin abi aalib wixii mawaaciid ahna iyo mxuu aha ballanqaad ahna abubakr ninkii nabiga ballanqaad uu qabtay oo ballan uu qabtay waxaasan ku siin doonaa ha imaado jaabir bin cabdilahi baa ka mid aha oo la yidha hadii maalbaxrayn u imaado waxaan ku cantoobinaya haakada haakada haakada saddex jir markaas kii abubakr u imaado wey masalada iyo tan isma khilaafayso wixii istaaggii iyo sarfintii iyo qaybintii iyo ugeyntii cali baa u taagan laakiin xoola xaggee ka imanayaan baytmaalkii iyo gacantii abubakr radia allahu canhu wa ardaa isagaa wixii bixinaya calina markaa wix uu taagan yahayoo wuxuu ahaa farac gaara oo howlihii la qabanayey qaybta ku saabsan deymaha caliba marka loo igmaday oo hawsheeda u taagnaa baabun ykhtalafa raahinu wlmurtahin raahinkii iyo murtahinkii xoolahan haysta ee daynta laga qaaday hadday iskhilaaaan wanawihi wax aan maarata labada ahayn laba qof baa iskhilaatay wanawi wuxuu uga wadaa mucaamalatu rahni waxaan ahayn laba qof baa iskhilaatay maxaa lagu kala bixi dacway noqotay labadaa qof mudaci iyo mudac caleyhi baa la yidhaahdaa ariiqu lxukmi baa la marin mudacigaa lagu bilaabi hadduu asaga hadlooda wey man idaa sakata sukit bay dheen man idaa sakata sukita mudaci waxaa la yidhahdaa qof hadduu aamuso laga aamusa oo ninkan hadda asaga maxkamadda imaanin oo dacwaa qabaan una dhihin waligaa ninkaasaa wax kaa qabay kaalib dacwe la dhihi maayo qaadiguna ma gelaayo faraha lama gelaayo waa hadduu aamuso waa laga aamusa mudacu calayhina waxaa weeyaan man idaa sakata laa yuskatu canhu hadduu aamuso waligaa mudaci baa haysta waxbaa lagugu sheegtay ka jawaab inkaar iyo ictiraaf inaad inkinayso inaad qiranayso labadaasa laleeyahy waa la weydiinayaa aamus lagaama aqbalayo haddii aad si aamustana xukun baaba lagu saari oo binukuuli marka mudaciga marka iyo mudaacu calayhu sidoodaba laba qof oo ishaysta weeyaan dariiqaasuuna qaadigu marayaa bayinada ku bilow mudaciga haddii waayana yamiin mudac calayhi haddii kalena yamiintiiba waxaa dib lagu celinayaa mudacigii aw binukuul baa lagu xukumaya khilaafun bayna alculamaa waa isu khilaafsan yihiin qaala xadaana falbayinatu cala lmudaci haddi khilaaf imaado mudaciga ayaa bayino laga rabaa mudaci waa qof wax sheeganay lannahu asaga khilaafulasli la yimid asalku waa inuu qofka waba una lagu lahayn qof aan waba lagu lahayn asalkii yaad wax ku sheegatay soo maaha caddaynkeed walyamiinu cala midwa calayhi haddii uu bayinaya caddayn waayana kii wax lagu sheeganayey yaa waxaa isdifaacoo dhaaro xadaanaa khalaad binu yaxya qaala xadaanaa naafic ibni cumar can ibn abi mulayka qaal katabtu ilaa ibni cabaas baan u qoray dalab warqad fakataba ilaya masaladaasi qadaha ku saabsan in nabiy sal la ale wasalam qadaa an alyamiina cala lmudda caley wuxuu xukumay dhaarta waxaa laga rabaa qofka wax lagu sheeganayo waa goor marka hore wey laakiin hadduu asagii uu diido dib waxaa loogu celinaya kii makhraatiga waayey ayaa leeyahay dhaaro ayaa leeyahay naam hadduu hal makhraatiga keenana yamiin baa lagu xukumaya maal hadday tahay marka qadaa rasul sal slam wuxuu nabiga xukumay albayina bishaahidin wayamiin mudaci bishaahidin wayamiin mudaci labadaas isku kabi karaan qal xadaana qutayba bnu saciidin qal xadaana jariir can mansuur can abi wail shaqiiq bnu slm alkuufi weeye qaala qaala cabdulaahi radi allahu canhu cabdulahi bn mascuud alhudali man xalafa calaa yamiini ninkii dhaar ku dhaartaa yastaxiqu bihaa maalan uu xoolo ku mudan hadduu dhaarto xoola loo xukumi waxau fiihaa dhaartaa uu dhaaranaya xaasimada ahee go-aanka lagaga gaarayo qadiyada ee qofka hadduu dhaarto aan lanna mudacigiiba bayino caddayn waaye kana wuxuu yidhi waa dhaaran dhaartaa marka waxaa la yidhahdaa qaadiya yastaxiqu biha wuxuu ku gudanayaa maalan xoolo wahuwa fiiha faajirun bahan buynu ku sheegi yamiinulkhamuus wey laqiya allaha qofka noocaasa ee xoolo gadeed dhaar ku goostay ilaahay buu la kulmaaya wahuwa ilaahayna calayhi qofkaasi qadbaanu u caraysan yahi maalinta qiyamada ilahay hor istaagi doono rabba u caraysan buu la kulmi uma anzla allahu tasdiiqa dalik warkaa nabiga calayh salaatu wasalaam qur-aankii oo u cadayna rumaynaya yaa soo degay ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi wa iimaanihim amanan qaliila faqara ilaa cadaabin cadaabun aliim buu gaarsiiy yani qoladaa ayaga ah ulaaika laa khalaqa lahum fi aakhira inaynan wax nasiiba aakhira aynan kulahayn ayaa la cadeeyey oo ilaahay subxaana wa tacala ula hadlayn oo filaynin cadaab aliim ay leeyihin uma ina alashca binu qays markuu cabdullahi bn mascuud xadiidkaa u akriyay ardadiisi ashca binu qays radia allahu canhu oo maqlaayay baa kharaja ilayna nagu soo baxay buu leh abuwail baa saale faqaala wuxuu yidhi ma yuxadiukum abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan muxuu inii sheegay maanta muxuu inii akhriyey waa kunyatu cabdullahi bn mascuud kunyadiisa abu cabdiraxmaan la dhahaa cabdullahi bn cumar iyo isaga iyo qaala wuxuu faxadaanaahu cabdulahi ah, bn camr asaga abu maxamed baa lihahda lakin cabdulahi bn cumar ibn khaaab iyo cabdulahi bn mascuud iyo abu cabdiraxmaan ah, baa lihahda qaala faxadaثnaa waan u sheegna waxaan idhi wuxuu noo sheegay qofkii qamuus oo beena ku dhaarta inuu ilaahi subxaanaه wa tacala agtiisa nasiib ku lahayn qaala faqaala sadqa run buu inii sheegay lafiya anigayba nazalad aayaddaa uu soo deliishaday ana igu soo degtay kaana baynii wa bayna rajulin aniga nin kale khusuumatun dood baa noo dhexaysay fii biirin ceel baan isku haysanay anaa leh iyo anaa leh oo beertiisa ku dhex taalay ninkaa kale yahuud inuu ahaa waa soo aroortay bacd riwaayaat ibnu cam buu sheegey inay qaraabo un ahayeen fakhtasabnaa ilaa rasuuliillah nabiga calayh salaam baan ku doodnay oon maxkamadda jirta ee keliya shaqaynaysa waa middaa nabiga sala allah aleh waalih wasalam nabiga calayh salam baan iskula dood yahuudda laakiin hadda iyaga dhexdooda ay tahay oo gudahooda waa waxay isku maamuli karaan haddiise nabiga ay ka xugun yeeshaan faxkum baynahum bilcadli baadi bilqisdi si cadaalad faqaala rasuulu llahi sal l slam baa wuxuu yidhi shaahidaaka ashcaow muddaci baa taada wax sheeganaye laba makhraati keen ow mase yamiinow dhaartiisa asaga uu kuu dhaarto ayaa lagu kala bixi ilan muddaci baa tahay la kala saari maayo waa gaal iyo waa faasiq iyo haddii wa qofka asaga kol muddacu calayhiga dhaar ay mutaysato dhaaraa la leeyahy xataa ah, hadduu gaal yahay ah, gaalada waxaa lagu dhaarinayaa waxa ay weyneeyaan nabiga muuse calayhi salaatu wasalaam hadday yihiin maalan eh, nimanka la yihahdo yahuudda oo kale hadday nasaaro yihiinna ciisa calayh salaam ayaa waxaad leeyahay ilaahaygii abuuray ciise ee ku dejiyey injiil ayaad ku dhaaranaysaa yaa ku dhaartay inaan wax qabin ilaahaygii muuse towraad kusoo dejiyey kariimullahi waxaasaa la marinaya wax kale lagama ogol hadda inuu shirki kale ku hadla lama ogol wuxuu weynanaya agtiisa ka weynaa baa lagu dhaarinaya shaahidaanka u yamiinu qultu waxaan inahu idan yaxlifu nabi allah haddaad daaro tiraada caddayn mahayo anigie xaqna anaa iska lehe walaa yubaaliuna aabayeelima iska dhaaran kitaab iyo kab waa isku midka dhaano kale wey faqaala rasuulu lah sal slam baa wuxuu yidhi man xalafa calaa yamiin ninkii dhaar ku dhaartaa yastaxiqu biha oo ku mudanaya maalan xoolo wahuwa isaguna fiihaa dhaartaasi faajirun uu faajir yahay oo daalim oo been sheegaya laqiya allah ilahay buu la kulma wa calayhi qadbaan uma anzala allahu tasdiiqa dalika arrintaa caddaynteeda iyo rumaynteeda ayaa qur-aan ku soo degay matlu oo la akhrinayo uma ikhtara hadihi alaaya ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi waaymanihim tamanan qaliila ila qowlihi walahum cadaabun aliim kitaabu cidqi cidqigii buu ku saabsan yahay cidqu raqaba qof addoona oo milki bini aadam kale gacantiisa ku jiray xoraynteeda wey shareecaduna aad bay u boorisay in bini aadamka ayna qof kale aynan maarata una sheeganin allihii khaaliqahaa aadka axad kale una sheeganin allihii khaaliqa aan ka ahayn aad bay marka shareecada ugu sacyisaa intaasoo duruq bay furtay si cumuudiyada iyo istirqaaqa iyo addoonnimada loo zuuliyo ayay shareecadu mar walba ka hadashay kafaaraad intaasoo kafaaraah yaa waxaa lagu xidhay dembigii qofka uu galay cidku raqaba qof baa qof dilay cidqu raqaba qof baa dihaaray islaantiisa oo yidha hooyada iga tahay ee aabba mxuu hooyada iga tahay cidqu raqaba qof baa dhaartay cidqu raqaba waxaasoo dhan waxaa weeyaan atashafu bicitqi riqaab waxay shareecadu mar walbaba ay u sacyinaysaa in addoommaha la xoreeyo oo la waayo wax addoona oo addoonnimo ku jira u taagan tahay marka hore ee addoonnimada ay imaanaysana islaamka waxaa weeyaan dadka muslimiinta ah hadday dacwadoodii iyo diintoodii laga hor imaado dhibaato loo geysto dhul iyo ardo iyo diin lagula dagaalamo oo laysgalo oo xarbiyiintii gacanta lagu soo dhigo dacwadii diinta hor istaagay xorriyadii dacwaday hor istaageen alla ilaahay keligii in la caabudoy hor istaageen xorriyadaasi hor istaageen marka ilaahay dacwadiisa iyo diintiisa ay xornimada ka qaadeen iyo ilahay ayagana xornimada ka qaaday oo la yidhi gacanta intaad ku dhigtaan addoonsada haddaad rabtaan gata haddaad rabtaan iska sii daaya asaa rabtaan ku maamula marka kadibna waxaa la furay markii uu muslimiinta ka mid noqdo oo ugu dhex jiro in haddana la iska xoreeyo ajir badan baa lagu sheegay weliba wqowlihi tacaala fakun raqaba falaqtaxama alcaqaba waa lasoo sheegay caqabada mu gudbo khayrka iyo wanaagga uu cadaab iyo naar lagaga badbaadayo janno lagu galo jiirtaa muu dhanka kale ka maro oo jiiro oo ka gudbo oo maxaa ka mida ah? waxa naarta lagaga badbaadayo janno lagu galo caqabada lagu gudbo maxaa kamida ah? fakun raqaba ka mida ah. doon in la xoreeyo bacd alculamaa waxay kala qaadayaan bayna cidqu raqaba wa faku raqaba waxay leeyihin cidqu raqaba waxaa weeyaan addoon inaad xorayso in addoon aad xorayso taa maanta ma taalaseed yeeli ajir weynna waa lagu sheegay haddaa hadda aad weydo faku raqabaad aadi faku raqaba way ka guda weyntahay xorayn qof la haysto maxbuus ah oo sii daysa madluum la dulmiyo cadow gacanta ku dhigood ka fakiso ku daymo loo haysto oo qoortiisa lagu dhegan yaho daynta ka bixiso intaasoo dhan faku raqabay soo wada geli haddaa xoraysan sidoo kale marka faku raqaba weli maa saarat caamila inay shaqaynayso oo hadda qof badhi ka ramadan haddaa xoran la ajirkan la sheega heli lahaa xaggeen ka heli waxaa weeyaan kuwa badan oo lagu dhegan yahay jira kuwa ayaga badbaadi oo furdaami aw idcaamun fii yowmin dii masqaba waxaa caqabada lagu gudbaa quudin aad quudisa maalin gaajo u saaxiiboo dadku ay gaajaysan yihiin yatiimadaa maqraba adoon qaraabadaada ah ama miskiinda ama taraba aho carada isaga loo dhexayn oo gaajaysan ayaduna waxyaala naarta laga badbaadiya janna lagu galay ka mid qaala xadaana axmed bn yuns qaala xadaana caasim bn muxamedin qaala xadaanii waaqid bn muxamedin qaala xadaanii saciid bn murjana saaxibu caliy bn xusein ninkii cali bn xusein dhihi jiray zaynulcaabidiin laqabkiisa ldhaho saaxiibkiis weyaan isagaasu la joogi jiray wax ka baran jiray oo munqadix low taasa saaxib logu magacaabay qaala wuxuu yidhi qaala lii abu hurayra radi allahu canhu abu hurayra wuxuu igu yidhi qaala nabiyu sal اlahu alيh waslm nabigaa wuxuu yidhi ayumaa rajulin actaqa imraan ninkii xoreeyaa qof musliman muslima istanqadahu اllahu ilaahay baa korinaya oo badbaadinaya oo xoraynaya bikulli cudwin xubin kasta oo minhu kawa xoreeyaya cudwan xubin oo minhu eh, bikulli cudwin xubin kasta oo minhu kala xoreeyaya cudwan baa ilaahay ku xoraynaya oo minhu kii wa mina naar lagaga xorayn xubinti qofkaada xoraysay xubnahaadii iyo xubnihiisi baa la gacantiisi gacantaada naarta lagaga xorayn wejigiisi wejigiisa naarta lagaga xorayn wejigiisii wejigaadaa naarta lagaga xorayn marka hadduu ninka uu nin xoreeyo waa ku filanta inuu naar badbaado haddii haweenaydu haweenay xoraysana ayadana sidoo kale haddii laakiin ninku uu haweenay xoreeyo nis baa la xoraynaya asagina waa inuu laba haweene xoreeyo si asagoo dhanba loo xoreeyo waxyaalaha waxay ka mid taha haweenku ay yihiin nisfurijaal haweenka ay ragga niski yihiin iyo masaladan kamidta codqiga ah qaala saciid bnu murjaana wuxuu yidhi xadiidkaa markaan abu hureyre ka maqlay faindalaqtu bihi ilaa caliy bni xusein waxaan aaday buu yidhi cali bni xusein oo saaxiibkiis aha cali zayn alcaabidiin ibnu xusein ibnu cali ibn abi aalib ayaan aaday buu yidhi warkaasaan u sheegay oo xadiidkii abu hurayra wuxuu leeya fandalaqtu waxaan la tegey bihi bilxadiii bihidaa mirka wuxuu u noqon xadiikii buu noqon xadiidkii baan la tegey ilaa cali bni xusein baan la aaday waa saaxiibkiis facamida caliy bnu xusein markaan u sheegay radialla canhu wuxuu u qastay radi allahu canhum ilaa cabdilow addoonuu lahaa qad acdaahu bihi cabdullahi bnu jacfar uu ka siiya caharata aalaaf dirham cabdullahi bnu jacfar addoon uu ka gatay oo toban kun oo dirham ama haddii diinaarka la fiiriyo alfa diinaar oo halkii diinaar iyo tobankii dirham baa isku dhigmay markaasi ayuu u qastay addoonkaa qaaliga ku soo galay markaasuu faactaqa u xoreeyey oo yidhi anta xorun fii liajli illah ilahay dartii baan kuu xoreeye soco wuxuu rabaa in naarta asaga laga xoreeyo xadiikaas ku dhaqmayaa baabun wuxuu ku saabsan yahay ayu riqaabi afdal addoommo la xoreeya kee ugu maaratay fadli badan addoonta in la xoreeya kee ugu fadli badan ah. addoommahan la xoreynayo qaar baaba haddii la xoreeyo dayacmi karay kuleeyihiin marka fakaatibuu in carimtum fiihim khayran buu ilahay haddaad khayr ku ogtihiin qofka shaqaysan kara wax ka soo bixi kara ismaarayn kara islamka wax kusoo kordhin kara nacam haweenka iyo ragga kee kee habboon bay dhaheen qaar waxay dhaha haweenka maxaa yeele ayagaa daciifa ilmaheedana haddii ayada la xoreeyo ilmaheedii baa addoonnimada ka baxaya leanna addoonta hadday islaantu hadday addoon tahay nin hadduu guursa xataa xor ah ilmihii wuxuu raaci hooyadiibuu raaci oo lagu abtirin waxaa loo leeyahay isla adoonaa guursanina hasu guursanina inaad dee aabad wax aad ku guursataan xor aad weydaan ama aad zina ka baqdaan mooyane dalika liman khashiya alcana markuu ilah ka soo horjeekeeyey waman lam yastadic minkum dawlan ayaa la yihi shardiga koobaad dawlan ta labaadna waxaa weeya dalika liman khashiya alcana labadaas unba addoon xora aad u guursan kartaa maxaa yeele ilmahaadi uu kaa taga addoon buu noqon ninka addoonta iska lahaaba yaa iskale marka si ilmahele xataa xornimada oga baxdo haweenka lagu horraysiin koona waxay dheen maya ragga nacam wax badan oo ka xanimnaa oo dana ah oo masaalix ah ayaa haddii ninka la xoreeyo helaya qaadli ma noqon karo madaxna ma noqon karo jihaadkii waa kan waajibkumaa xajkii baa laga xanibi waxaasoo dhanba ayuu ninka fursad u helaya xadaana cubaydاlah bn musa can hishaam bn curwata an abi can abi murawixin can abi darin radi allahu canhu qaal sa'altu nabiya sal اlah alيه wasalam baa waxaan weydiye ayulcamali afdal xoolo camal cafwan xoolo kee ugu fadli badan cafwan ayulcamali shaqo iyo camal la sameeyo wuxuu ahaadaba iyo acmaal lala imaado saalixa ah way fara badan tahay duruqulkhayrka iyo acmaasha saalixada ee keebaa afdalo u fadli badan qaala wuxuuhi iimaanu billahi wa jihaadun fii sabiilihi ah, mudda ugu koraysa wey iimaanu billah in ilahay la rumeeyo haddana iimaankaa la difaaco ah, wa jihaadun jihaad jihaadun fii sabiilihi waddadiisaasi lagu jihaado oo difaacan lihada aliimaan islaamnimada in la difaaco maanta saa darteed baa irwat salaam alislaam looga dhigay halkaa kore ayay taagantahay islaamkii bay difaacaysaa oo indhaindhaynaysaayo fuquurtii cadowgii bay hor taaganta jihaadku saasaa lagu talagalay indifaacna la sameeyo ku soo weeraro ama aad ka xabsato inaad hujuumto labadaba qoltu waxaani fa ayu riqaabi afdal xagga addoommaha la dhaho addoonteeba oo u fadli badan inaan xorayno qaala wuxuu yidhi alaaha amanan alaaha iyo aklaaha nusakda qaarkood riwaayada qaar aklaa aclaaha midda u koraysa ama u qaalisan amanan xagga lacagta ila hadba inta qiimaha aad dhiibayso yuu ajirkuna kula socdaa wa anfasuhaa loguna jecel yahay cinda ahliha dadkii iska lahaa agtoodana ay aad ugu jecel yihiin anfasuhaa ee hiya nafiisa nafiis waxaa wadaa xoolaha nafta ay nafta ku dhegan tahay ee nafta ay mar walbaba qalbigaada ku jira ee jeceshahay qultu waxaan ii fain lam afcal haddaana samaynin ka waran oon addoon baana xoraynin qaala wuxuu yidhi tuciinu waxaad u kaalmayn daa'ican daa dayaacin mid dayac maayo oo caruur iyo haween iyo dad dayac maayo oo tabar haysanin ayaad u kaalmeen bacd ariwaayaat daayacanta bedelkeeda saanican bay dheheen oo lafdigan soo socda oo tasnacu liakhraq bay kasoo horjeedaa way ka soo horjeedaa qof saanica oo sancada iyo farsamada yaqaana u baahan in wax loo dhiidhiibo oo wax loo yarkaalmeeyo yaad u kaalmeen sancadii uu yaqaanaa lakin waxba ka maqan in wax laiskugu dubiridu rabaa tuciinu saanican saanic baad u kaalmeen oo mase tasnacu waxaad u samayn liakhraaqa midaan sancada aqoonin akhraqa waa qofka aan sancada iyo shaqadan aan sugi karin yaad u hagaajin oon la qaban qaala wuxuu yidhi fain lam haddaan samaynayna qaala tadacu naasa dadkaad kala tegaysaa min ashari sharta haddaadan dadka dheef iyo nafci mutacadiya aadan u gudbin karin nafci aad u gudbin karin burkaada iyo dhibkaada ha ka badboodaana dadku tadacu naasa min ashar shartaada dadka kala tegaysaa waxaa laga qaadanayaa kafiga iyo tarkigu in ajri thawaab laga helo oo markaad camal wanaagsan la imaata keliya maaha haddaad xumaanta ka tagtana bishardi niya walqasad haddaad niy iyo niyad wanaagsan qasad ay la socoto xumaanta haddaad ka tagta ajir baad kelaysa laakiin xumaanta haddaa intaad raadiso aad weydo oo adiga iskaa u weydo iska soo laabato taajirkama helaysa haddiise aad ilahay darti oga tagto xumaanta ajir baad keeli fa inaha sadaqatu sadaqa weeyaan tasadaqu ee tatasadaqu taadi kala xadfan aad ku sadaqaysanaysaan bihaa sadaqaduba calaa nafsika naftaada inaad xumaantaada laga badbaado sadaqa naftaada aad ku sadaqaysatay wey allah naftaada ilaashaday oo badbaadiyey baabun wuxuu ku saabsanya maa yustaxabu min alcataaqa wixii xoraynahoo la sunneeya filkusuufi aw ilaayaat haddii kusuuf iyo qoraxmoodoobaad iyo dayaxmoodoobaad u dhaco ama aayaad kale oo kowni oo alla uu addoomihiisa ku cabsigelinayo dabeelo roobab waaweyn oo ummadda qarribaya daadan fara badan qabow daran oo ummaddu ah khatarba ay noqdeen kuleel aan la arki jiran ugu siraadeen aad u daran waxay aayada waaweyn hadday imaadaan in cidqiga iyo xoraynta lagu yaaco addoommaha la xoreeyo si ilaahay subxaana wa tacala uu raadli nooga noqdo caradii marka alle soo degtay uu nooga koryeelo subxaana wa tacaala ilan waxa imtixaanka iyo musaa'ibtu caray ku imaadaan ilahi subxaana wa tacaala dembi laga galay xadaana muusa bn mascuudin qaal xadaana zaa'ida ibnu qudaama can hishaam bni curwata can faatima bint ilmundir can asmaa bint abibakr radi allahu canha qaalat amara nabiyu sal l slam bilcataaqa xorayn buu nabigu amray fii kusuufi shamsi qoraxmadoobaadka kusuufulqamarkana waa lamid taabacahu caliyun ayaa mutaabaciyey caligaas waa aliy madini wey aliy madini ibn cabdilahi madini an daarwardiy cabdilcaiiz bin muxamed wey daarwardiguna saasa mararka qaar laqabkaas kugu dhaafi an daarwardiy buu ka wariyey can hishaam marka labadan xadii mutaabaca la dhahaaye ninka la yihahda hishaam baa laskugu imaaday mutaabacada laakiin mutaabacadii qaasiradeed wey ogow mutaabacadii qaasiradeed wey sidaba mutaabacada taamada waxaa lagu gartaa qofka qofka uu mutaabacinaayo labada qof taabici matbuuc wey qofka qofka raawiga raawiga kale raacaya isku sheekh waa inay noqdaan taa haddii la helo mutaabaca taamaa la yihahdaa haddii isku sheekh noqon waayaan waad fiirin maxay kala tirsadeen hal iyo hal kala tirsadaan waxaad dhehaysaa qaasiratu bidaraja hadday hal laba iyo laba kala tirsa qaasira bidarajatayn saddex marka qaarkood ayay gaari kartaa hadda u fiirso muusa bin mascuud ninka la yihahda sheekh lbukhaariga hore yuu ka wariyey zaa'ida bin qudaama soo ma yuu tirsaday haddana yuu ka wariyey zaa'idana hishaam hishaam wuxuu ka tirsaday zaaidu ka tirsaday ninkan la yihahdo caliyu madinina wuxuu ka wariyey daarawardi daarawardigaasaa hishaam ka warinaya marka labada nin ay ismutaabacaynaysa sheikhulbukhaari ah muuse bnu mascuud iyo caliyu bn cabdilaahi almadini labadooda isku sheekh maaha soomaalti kuna wuxuu tirsaday ninka la yihahdo zaaida kuna wuxuu tirsaday daarawardi buu tirsaday hal iyo hal markay kala tirsadeen bay kii saddexaad awowii bay iskugu imaadeen awowii jadkii bay iskugu imaadeen macnaha saasoo kale wey can hishaam marka qaasira bidarajaa la dhahaa qaal xadaana maxamed bin abubakrin qaal xadaana caaam caaam binu ali ibn waliid alcaamiri alkuufi caaam binu cali qaal xadaana hishaam hishaamkaasi waa hishaam binu curwaha hore can faadimuu ka warinaya waa zawjadiisii wey asagaa qabay faadim binti mundir iyo hishaam ibnu curwa marka labadaasi curwe iyo mundirkaasi aabbayaashood wiilkaaiyo gabadhaasi ayaa ilmo zubayrahayo ilma adeera way ahaaye wayna isqabeen can asmaa ayadood bay ka warisay ayaydeed labadaba ayay u tahay asmaa bint abi bakr radi allahu canha qaalat kunaa nu'mar waxaanan amri jiray cinda alkusuufi markay madoobadu dhaco ama dayax ama qorax bilcitaaqa xorayn ilan xaggaasi alla in loo cararo salaada sadaqada muxuu ahaa cidquriqaab addoomada xorayntooda ilaahay in baryada iyo ducada istikfaarta waxaasaa marka ilahay subxaana wa tacala lagu cararaya in caadi layska ahaadaa wixii oo ajraamta intaa leeg ee dayaxay iftiimaya intuu madoobaaday in caadi layska ahada layska qosqoslamaha waa inaad salaad gashaa ood ilaahay baridaa subxaanahu wa tacaala wax ka dambeeya ma taqaanid sababtay ku imaatay ee culimmadu hadda ay sheegaan culamaa ulfarag lamaba diidika lama diidaayo dhibaato maleh sababtaasaa ku imaato labadaas isqaabilaan dayixii iyo qoraxdii ama muxuuha dayixii iyo dhulkii armadii waxaas waa asbaab wey laakiin asbaabta ayaa ka dambeeya allah subxana wa tacala limaada ay saa u noqdeen oo isku soo gaareen waxaa wey yuhawifu llah bihi cibaada yukhawif allahu bihi cibaada marka qaradka iyo hadafka iyo sababtu in maarata lisbarkee maaha sababtu waa sidaasay ku dhacday oo waa la yaqaana oo saasay ku madoobaatay laakiin yaa ka dambeeya arrintaasoo dhan qaradka iyo danta laga lehayse maxay tahay waxaa weeye yuhawifu llah bihi cibaada nabiga noo sheegay sala allah aleh wasalam addoomuhu ilahay absiinaya cabsi gelinaya oo rabaa inay cabsadaan waa intaasoo labadaba intay isku dhacaan qoraxda dayixii ay madoobaadaan labadaba hadday madoobaadaanna qiyaamihi baa dhacay baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa actaqa cabdan bayna inayn hadduu addoon xoreeyo qof laba qof udhexaysa laba qof isku lahaayeen iyo intiisii xoreeyey oo ma tala adoon bayna shuraka shuraka u dhaxaysa wada lahaayeen xadaana cali bn cabdillahi madini qaal xadaana sufyaan bn cuyayna can camr bn dinaaq can salim bn cabdilah can abi cabdulahi bn cumar radi allahu canhuma can inabiy sal allah alay waslam qaala man actaqa cabdan bayna anayn addoon laba u dhexaysa ninkii qaybtiisa xoreeya waa la fiirin yundar waa la fiirin fain kaana muusiran hadduu yahay muusir midkan wax xoreeye qaybtiisa xoreeya hadduu yahay qof dhaqaalo leh oo addoonkii wada xorayn kara oo ninkii kale lalahaa ee shirkadaha intiisa u celin kara quwima calayhi waa lagu dulqiimeen addoonkii baa lagu dulqiimeen oo laleeyahay ayaa addoonka suuqa miiquu ka joogaa xoolahaada iyo inta nahaysaa uma yuctaqu waa la xoraynaya intaasuu qiimihiisi wada joogay nusagaa la xoreeyey niskii kale shariikaadi u celi waad haysaa bix haye addoonka waa xoreeyaa weli nuqan alwalaau liman actaq alwalaau liman actaq kii xoreeyey umaa weli u noqonaya ah xadaana cabdulahi bn yuسf atnis abarna عن an naafic an cabdlahi bn cumar radi alah canhuma ana rasul lah sal slam qaal man actaqa shirkan lahu qayb uu shirkad u lahaa ama nasiib fii cabdin adoon uu ku lahaa qofkii iska xoreeya fakaana deena uu u lahu caatia oo xoreeyey muctiqaasi maalun xooluu leeyahay yabluqu gaadha famanalcabdi adoonka xoolihiisii inta soo hadhay amanucabdi yani addoonka lacagtii qiimihiisii intii soo hadhay waa bixin karaa oo asraacin karaa quwima alcabdu baa la qiimeyn calayhi ninkaa waxoreey baa lagu qiimeyn xoolihiisii addoonkiiba suuqa lagu qiimeyn kadibna xoolihiisa loo bandhigi qiimata caadilin si cadaalada faacdaa shurakaahu shurakadiisii lalahayd ayuu sinayaa xisasahum nasiibkoodi xadigoodii dheeftoodii wacataqa calayhi alcabdu addoonkiina asagoo ku dul xoroobay oo saa weli u ah wailaa faqad cataqa minhu addoonki wuxuu xoroobay maa cataqa intuu xoreeyey haddii waxba unan haysan arrinteed waxaan ku wada xoreeyan ma ayuu soo istaagay adoonkii intuu xoreeyey buu xor ka yahay mubacad baa la dhahaa haddii uu shaqayn karo oog leeyahay shaqee baa marka la leeyahy waa imaan doontahay xadaثana cubayd bn ismaaciil can abi usaamata can ubaydlaahi cubaydillaahi اlcumari can naafic mawla bni cumar can ibni cumara radi allahu canهuma qaal qaala rasuulu اlahi salى اllahu alayh waalih wasalam wuxuu yidhi man actaqa shirka lahu nasiibuu ku lahaa fii mamluukin adoon ninkii intiisii xoreeyay facalayhi korkiisa waxaa cidqow adoonku inuu wada xoreeyo kullihii dhammaantiis in kaana lahu maalun hadduu xoolo leeyahay yabluqu gaara amanahu amanu lcabdi addoonka lacagtiisa inta hadhay fain lam yakun lahu maalun hadduu xoola uuna lahayn ninka wax xoreeyey yuqawamu calayhi addoonkii baa la qiiminaya korkiisa kan qiimata cadlin si cadaalada cala lmuctiqi muctiqi baa lagu dulqiimayni kii wax xoreeyey ayaa lagu dulqiimaynoo leeyahay addoonka intaasuu noqday ma haysaa fa uctiqa minhu markaasaa la xoranaya qiimata cad cala lmuctiqi marka bixi baa leeyahay ma bixin kara hadduu yaraa see la yeeli fa uctiqa minhu waa la xoran addoonkii maa actaqa intuu xoreeyey Ah, waa soo marta sagoo faahfaahsanadi labada xaaloon bay noqon inuu wada xorayn karo iyo inuu intuu xoreeyo inuu taagnaanayo maslatu istiscaa la marinayo xadaana musadad qaala xadaana bishr can cubaydillaahi ikhtasharah waa gaabi sanadkan xadiidkiisa waa gaaban yahay riwaayatu musadad waa riwaaya mukhtasara gaaban laakiin mutaabaca haddana ahoo raggaa horaa la mutaabacinaya cubaydullah yaa midaan xadii meesha iskugu imaaday bishirkaa ir mufadala iyo abu usaamata xamaad ayaa ismutaabicinaya xadaana abu nucmaan maxamed ibn fadl caarim xadaana xamaad ibnu zayd wey ibnu dirham ilan xamaad ibnu salama kama wariye si toosa bukhaari mutaabacadii waxba ku keenay qiraan can ayub bin abi tamiima can naafic cumar bn cumara can ibni cumar radi allahu canhuma can nabi sal slam qaal man actaqa nasiiban lahu fii mamluuk nasiib uu addoon ku lahaa ninkii intiisi xoreeya ow shirkan lahu nasiib iska dheg waa isku mide eh. nasiib ow shirkan fii cabdin fakaana lahu min almaali maa yablugu qiimatuhu addoonka qiimihiis wixii gaarana waa hayaa biqiimati cadli si cadaalad markii loo qiimeeyo fahuwa addoonkaasi catiiqun mactuuqun mid la xoreeyey wey kalaa la raba in wada xoreeyo qaala naafic wailaa faqad cataqa minhu maa cataq intuu xoreeyen buu addoonka xor ka ahaan qaala ayuuba wuxuu le laa adri ma ogi ashayun qaalahu naafic intan cataqa minhu maa cataq inuu naafic wato ow shayun fi lxadiii iyo inuu xadiidka ka mid yahay ma garanaya buu leh laakiin riwaayatu riwaayaat kalaa jira iyaguna oo laga fahmi karo قال xdثna أحمد بن مقدام قال xdثna فضyل بن سليمان قال xdثna موسى بن cقبة أخبرني نافع عن بن cمر رضي الله عنهما أنه kاna يفتي في الcبد adoonka wuxuu u fadwoon jira oo ka jawaabi jira marki la weydiiyo awilabate adoon yakunu bayna الشhuركاaءi شhuرaka udhaxeeya dad isla wada leeyihiin oo fa yuctiqu axaduhum midkood shurakadii uu xorayn adoonkii nasiibahu qaybtiisii minhu adoonka uu ku lahaa yaquulu wuxuu ku fadwoon jira oo fadwaduu bixin jira ay aheed qad wajaba calayhi cidqu kulihi buu dhihi jiray ad wajaba caleyh waxaa ku waajibay cidqu adoonka inuu xoreeya kullihii dhammaantii waa inuu xoreeyaa idaa kaana liladii haddii kii u sugnaaday actaqa waa xoreeyey min almaali xoolaha maa yablaqu wax gaara qiimat cabdi cabdi yani adoonka qiimihiis yuqawamu waa la qiimaynaya bimaali xoolihiis qiimat alcabdi si cadaalada markaaaintii wada bixi wayudfacu ila shurakaai markaa shurakadii waxaa la siinaya ansibaahum nasiibkooda wayukhallaa waxaa banaanka laga mariyo xorayn oo lasiideen ariiq isagoo ah xora ariiqan sabiilumuctaqi kii la xoreeyey waddadiis kii la xoreeyey wadadiisi muctaq baa la dhahaaye wadada banaanka laga mara laga bilaaba maanta ilaahay addoonkiisa umaatahay wax bini aadam wax kugu sheegan kara ma lah yukhbiru daalika arrinkaa uu fatwooday naafic wuxuu ka wariyey ibnu cumar ibnu cumarna can inabiy sala allahu aleh wasalam marka warkii asaga ahaa ee aartas marka hore isku ekeysiiyey fatwo iska ahaa marfuuc ila nabiyi buu noqday xadiid mawsuula marfuuca ila nabiyi loo kor yeelay sala allah aleh wasalam buu noqday marka waa la xujaysa waana soo martay in badan soo celceliyey wrawah lay bn abi diibi mamed bn cabdiamaan bn iaaq mamed ibn isaq ibn yasaar اmadani saaxib اmaqaazi wjuwayriya ibn asma wayaya ibn saciid اansaari waismaaciil bn umaya intaasoo raga can naafic bay ka wariyeen can ibn cumar radi alah canhuma can اnabiy sal slam mukhtasaran xaaluu yahay mid gaaban xadiidku baaban wuxuu ku saabsan yahay idaa actaqa nasiiba fii cabdin nasiib adoon uu ku lahaa buu xulay walaysa lahu maalin xoolana ma laha ogaanay hadduu ool una lahayn hadduu xoolo leeyahay wuxuu samayn lahaa inuu wada xoreeyo waa soo sheegnay xoolihiisa laga cari xoolo malasee la yeeli istuciya alcabdu addoonkii baa laga dalbayaa inuu sacyiiyo sacyi iyo dalab inuu la imaadoo shaqeeyo hayra mashquuqin calayhi asagoo la dhibaynin oo wuxuu tabariyo taagu ahayn dusha laga saaraynin calaa naxwilkitaabati baa lagu shaqaynaya sida kitaabadii hadduu sayidka uu addoonkiisa yidhaahdo intaad adii keenta xor baa tahay baabulkitaaba oo soo marray soo maaha kitaacidqigana gu dhex jiraaba wuu imaan doonaa kitaablkitaaba baadun fi kitaaba yaa imaan doonaba calaa naxwi lkitaabati kitaabadii uu sayidku yidhi almukaatib baa imaan doona kitaab almukaatib sooma yaa inoo imaan doona insha allah kitaab almukaatab soosaa maaha ayib <clears throat> hadduu sayidku sidaa yidhaahdo waxaa keen haddaad keento xor baa tahay uu yidhaahdo de addoonkan waxaa lee shaqe oo xoole iska keen la dhibina mahay waa loo fududeyni munajam baa looga dhigi xilligaa intaa keen xilligaa intaa keen kadibna in baaba laskaga celi marka u dambaysa nacam sidaasaa lagula dhaqmaa kan qayb la xoreeyeyna ee qayb lagu leeyahay qaybna addoon uu yahay oo niman kale ay ku dhegan yihiin asaguna sidaasoo kale weeyaan intuu soo shaqeeyo yaa wixii lagu lahaa markuu iska keeno xoroobaya wey xadaana axmed bin abi raja qaala xadaana yaxya bn aadam qaala xadaana jariir bn xaazib qaala samictu qataadaan maqlo qaala yidhi xadaanii nadr ibnu anas ibn malikin can bashiir ibni nahiikin can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala nabiyu sal اlah alيه waslam nabiga wuxuu yidhi man actaqa shaqiisan min cabdin shaqiis iyo nasiib iyo shariik intaba maa shirkan qaybtiisi ninka xoreeya sidaasa lagula dhaqmi marka xadii oo kale weeyaanoo halkaa markuu marayuu kala gooyey sanad cusub buu ku bilaabay xadaana musadad buu ku yidhi qaala xadaana yaziid bnu zureyc qaala xadaana saciid ibn abi caruuba wey kaledu qataadada ka wariyey can qataada bni dicama can nadr bni anasin can bashiir bni nahiig can abi hurayrata radia allahu canhu labadaas marka waxay iskugu imaadeen ninka la yidhaahdo anar annadar ibnu shumayl ah, mise qataada wey qataada soo maaha qataada iskugu imaadeenoo saciid ibn abi caruuba iyo jariir bnu xaazima ismutaabicinaya markaas saasay noqon wuxuu leeyahay can nabi sal sl abi hurayra qaal wuxuu yidhi man actaqa nasiiban nasiibkiisi mase shaqiisa buu yidhi gabalkiisii fii mamluukin addoon uu ku lahaa qofkii qaybtiisa ah xoreeya xor buu yahay wax horan karaaye fakhalaasuhu addoonka in la sii wada sii daayo caleyhi korkiisaa laga rabaa fii maali xoolihiisaan laga jari in kaana lahu maalin xoolo raggishurakadaa u celiya haduu leeyahay wailaa hadduunan haynin quwima caleyh waa lagu dulqiimeen addoonkii baa la qiimeen quwima aleyh addonkii baa la qiimeen fastusciya bihi hayra mashquuqin caleyh istusciya shaqee baa yaa la leeyahay waxaa laga dalbayaa inuu shaqeeyo saxiyo ayra mashquuqin aley asagona dhimayni baa lagu shaqayn intaa keen markaa intii markuu keenana waa xoroobayaa taabacahu xajaaj bnu xajaaj ayaa mutaabiciyey taabacahu wuxuu ku noqonayaa damiirka sanadkan hore ee u dambeeyey kan u dambeeyey u noqoni ninka la yidhaahdo saciid kaa horena jariir miyuu ahaa jariir bnu xaazim yaa mutaabiciyey waxaa mutaabiciyey xajaaj ibnu xajaaj wa aabana waa mutaabiceye ibnu yaziid acadaar wa muusa ibnu khalafna waa mutaabiceye intaas bacanqata hadday ka wariyeen ikhtisaru shucbana soo gaabiyey marka riwaayadaas shucbo ah oo mukhtasara ayay wariyeen marka riwaayadan intaas wuxuu bukhaari isku daba dhigayaa oo xadiidkan istiscaha sheegaya uu lafdiga dariiqaasi qataade ku wareegaya oo mara jariir binu xaasim mara saciid bin abi caruuba mara xajaaj bin muxamed mara aabaan mara muusa intaasoo dhan wuxuu rabaa inuu kuu caddeeyo lafdigan istiscaha inuu la yahay lafdi jira lanno qaar baa waxay yidhahdeen culummada kamida lafdigan istiscaha tafarada bihi saciid ibn abi caruuba saciid bin abi caruuba la keli noqday marka inuu la keli noqonin oo xadiid qariib unan ahayn oo aan la qaar ba waxay leeyiin maya addoonku mubacd buu ahaan hadduu ninkii wa xoreeye xoolo uu ku wada xoreeye unan haynin mubacd buu ahaan inna xor weeyaan inna waa addoon gelina wuxuu soo shaqaynaya sayidkiisii gelina asagaa wax dhiganaya ayay yidhaahdeen isisciin bay ka hor imaadeen marka xadiidkana waay dha waa xadiid shaada oo ninkaas saciid bin abi caruuba can qataada keligii ka wariyey intaasu marka bukhaari raximah llahu tacaala ayuu fudhabixinayaayo wuxuu ku leey intaasoo rag baaba ya qataada ka warinays saciid keligii maaha baabun wuxuu ku saabsan yahay alkhada wanisyaan khada waxaan loo qasdin oo camdi aan ahayn ayaa khada la yidhaahdaa ficilka waa adiga ficilkaadii maaad u wada waaann bu kaa noqdo waaad ku dhawaaqi laheed waxaanan baad ku dhawaaqday nisyaankuna waaba duhuul qalbigaada waxaan kuba jirin ayaad maaratay samaysay waaa nisyaanka waxaad marka hore inaad samaysay maada rabin ama waxbaad halmaantay oo ka tagtay fi lcataaqati hadday ku saabsan tahay xoraynta iyo waalaaqi alaaqi wa naxwihi xukunkeeda side wey laa yaqac weyaan qofkii asagaa addoonkiisi uu rabo inuu dhaho xor baa tahay si khadaaba u yihi maalan ah yani shaqada maanta waa kaa afiye yuu ula jeedaa maalan ama nisyaan bay ahayd oo waa halmaamayba islaantii u qabay buu sidaa si khada ah uuna ugu talagelinba afka kaga dhacay ama maarata halmaan iyo nisyaan bu weyaanba arintaas waba ma saabeynayso waxba ma saabeynayso alkhada wanisyan labaduba waxaa weeyaan asqadahu eh, ilaahay baa riday subxaana wa tacaala muxuu ah eh, beydkii macbudan araxmaan bu ahaa ah, aayadda qur'aankeena maxay tihi rabbanaa laa tuakhid in nasina wahdana nacam nabigeenana sala allah alيh wasalam wuxuu ummaddeeda waxaa loo dhaafay cala alkhaa'i wanisyaani mastukrow calayhi wixii lagu khasbo intaba looma haysto walaa cataaqata wabaaban wuxuu ku saabsan yahay laa cataaqa xorayn inaysan jirin ilaa liwaji illaahi tacala ilahay dartii mooyane cataaqa iyo xorayn aad ajir iyo habaab ka heli ma jirto ilahay dartii haddaan loo xoraynin waa cibaado iyo camal ilaynaynama alcamal biniyat waqaala nabiyu maxaa nabigaa yidhi alah salaam likulli imri'in maa nawa qof walba wuxuu sugani ama ha ahaado dheef ama dhib ha ahaatee wuxuu niyoodo unbule dhibiga dheef walaa niyata linnaasi qof halmaamay iyo walmuqdihi kii iska gafayna oon cabdi iyo kas wuxu samayninna niyo ma lahayn waxaanmuuna niyoonin uu samaynayo saa darteed likulli imri'in maa nawa ma soo gelaya waxba loomama haysto xadaana xumaydiyu cabdullaahi bnu zubayr almaki xadaana sufyaan ibnu cuyayna xadaana mscr bn kidaab can qataada bn dicaama can zuraara bn abi wfa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala nabiyu sal اlah alيh ali waslam wuxuu nabigu yidhi in allaha tajaawaza lii ilaahay wuxuu ii dhaafay can ummatii ummadayda iiga dhaafay maa waswasat bihi suduuruha xabadkooda wixii waswaasiya oo qalbigooda ku soo dha xadiiu nafsi baaldhaa adaa kugu soo dhici mararka qaar waxaad afkaba soo marin karin ayuu shaydaanka qalbiga kugu ridaya ilahay waxaase ummadayda waa iga dhaafay buu yidhi waxba loo qaban maayo maa lam tacmal haddaynan samayninoo ficil u bedelin aw takalama ina ku hadlo wii qalbiga kusoo dhacayo shaydaan kugu soo ridaayey ama waswasa ahaa ama kugu soo wareegaysa haddaad ma furtaaba maanta or qalbigaa kuso noqonaysa waxaa isaga ah haddaadan ficil ahaan u samaynin ama aadan ku hadlin waxba laguma haysto maa lam tacmal aw takalam mashaqay ahaan lahayd culays culays weyn buu ahaan lahaa haddii wixii qalbiga bini aadam kusoo dhaco dhan loo qori lahaa oo loo qaban lahaa taradud intuu yahay in la ictiqaad iyo casmi markuu gaadho intuu hamiga yahay aya waxba loo qabanayn laakiin markuu go-aan ka gaaro go-aanka asaga waa loo qoraya ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu wاlmaqtuulu fi الnaar laba muslim hadday seef isla qaataan iska hor imaadaan midkii la dilay iyo kii wax dilay waa naar naar bay ku jiraan ka wax dilay garanaya ka maqtuulka maxaa loo naaray markii ay leeyihin saxaabada wuxuu nabi alay salaam kaana xariisan liqatli saaxibihi waa ku dadaalaya niyadiisa waa ka go-aan buu gaaray inu asagana wax dilo waa laga hormaray xadaana mxamed bn kaiir can sufyaan qaal xadaana yaxya bnu saciid can muxamed bn ibraahim ataymi can calqama ibn waqaas alayfi qaala wuxuu yidhi waa xadiidkeed garanaysa yaxyuu ku wareegaa yaxya bnu saciid samictu cumar bn khaaab baan maqlay radi allahu canhu can inabiy sala la alay slam isagoo ka warinayo qaala alacmaalu biniya inama alacmaalna waa jirta acmaashu waa niyo biniyaat iyo biniya labadaba waa laba riwaaya saxiixa wey marka mara biniyati baa laska dhahaya lannu maxalka niyada waa qalbi biniadamkuna hal qalbi buu leehay mara biniyati baa laleeyahay bictibaari acmaali wa tanawuciha acmaasha kala duduwan camal walbaba niyadiisa ayuu leeyahay saasna markii laga fiiriya biniyaad baa layidhi walimriin qof wuxuu leeyahay maanawa wuxuu niyoodo likuli mri likuli mriin maanawa faman kaanat hijratahu qofka hijradiisa ila allahi wa rasuulih ilaah iyo rasuulka dartii buu u hijrooday fahijratu ila allahi wa rasuulih buu lehy yani ajr iyo hawaab buu ka helaya xukman wa sharca wey waman kaanat hijratahu ila dunya adduunyo darteed ninkii u haajira yusiibuhaa kaa hore fahijratu ila lah rasul ajri tawaab buu heli waman kaana hijratuhu ninkii hijradiisa wax buu ka tegey meel buu aaday daahirkiisa ajri tawaab lagu heli lahaa laakiin ilaa dunya adduunya raadis wey yusiiba inuu adduunyo helo oo imraatan haweenayta yatazawaja inuu guursado zawajha fahijratu ilaa maa haajara wax u hijrooday inbuu leeyahy marka qofkan daahirka hadduu rabo shay cibaadaha kaga imaada laakiin niyadiisa unbaa lagula mucaamilaya lagula dhaqmayaa in la hijroodo ood muhaajiriinta raacdo oo diintaadii baa la cararaya dad kale aad raacdo waxaa weeyaan daahirkaasi waa hijra sax <clears throat> laakiin niyadii baa lagu kala bixi kubaa u jeeda adnaa guursati oo kuwii mawaalidahaa ee addoommaha ahaan jira la xoreeyey yaa la karantiiray oo muxuu ahaa la yidhi haweenkaan ama guursa gayaan ma tihin baa la yidhi gayaan ma tihin marka qaarkood marka islaamka hadii soo gala oo islaamka uu ku darmado oo u hijroodana wuxuu helayaa qurashiyuu guursan karaa maala niyadaasoo kale haday gasho niyadaaso kale haday gasho fahijratu ilaa maa haajara ilayhi weyaan xukman wa sharcan ah, ti amal lagula dhaqmayaa ajir iyo hawaabna ma helayo baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa qaala licabdihi huwa lilah addoonkiisiiba wuxuu ku yidhi huwa addoonkan lilaahi alla dartiiba u ahaaday lilaahi bu u ahaadaydaasi waa lafdi kinaaya oon sariix ahayn wanawaa wuxuusan niyooday alcidqa xorayn buu niyooday niyadiisaasaa lafdigii kinaayadaha ee uu ka hadlay niyadaasaa caddaynaysa marka war maxaad ka wadaa ilahay waan xoreeyaan ka waday buu yidhi oo niyooday walishaadu wa baabu lishaad fi lcidqi wuxuu ku saabsan yaha oo kale makhaatigelin haddaad qof xoraynaysa inaad makhati geliso hebelow hebel baan xoranaya waxaan ku makhati gelinayaa inaan xoreeyey waa iska bannaanta xadaana maxamed bn cabdilahi bn numayr can maxamed bn bishrin can ismaaciil can qays can abi hurayra radi allahu canhu anahu lama aqbala yuriidu islaam abu hurera laga sheekeynaya islaamnimadiisa lama abala markuu soo madiin soo qaabila isagoo muhaajira yuriidu lislaam isagoo islaam raadinaya iyo madiine iyo meesha islaamka uu iftiinkiisa nuurkiisa ka jiray oo madiinatu rasuulilahi sal slama markuu soo kacay wa macahu hulaamu adoonuu lahaabuu hore usoo qaatay meel fog ah, jibaalu dows baa laga yimid reer dows meeshay degi jireen marka adoonkiisana hore usoo qaatay dalla waxaa dhumay kullu mid walba kullu waaxidin mid walba oo minhuma labadooda kamida min saaxiibi buu ka dhumay kaymihii la qaadayey la cararayey ee adowa yuunan gadaashiina imaanan lahaabaa lakala dhumayba laba wadaa lakala galay fa aqbala bacd abu hurayra ka hortegey marka madiina nabiga alay salaam uu la fadhiyaa waa kan fa aqbala waxaa soo qaabilay bacda dalika markaa kadib markii madiinana uu tegay abu hurayrata waxaa aqbala wuu soo qaabilay addoonkii bacda dalika kala dhunkaa kadib wa abu hurayrata abu hurayrana jaalisun uu fadhiya maca nabi sal l slam aqbala alcabdu wey addoonkii baa soo qaabilay wuxuu abu hurayra nabiga la fadhiiy un bur soo yiri oo soo baxay faqaala nabiyu sal slam ba wuxuu yidhi ya abaa hurayra abaa hurayrow haadaa hulaamuka waka addoonkaadi qad ataaka waa kuu yimid faqaala wuxuu yidhi ama inii ushiduka waxaan ku makhraati gelinaya nabi allow anahu asagu xurun xor inuu yahay tan waa shahaadadii walishaadu fi cidqidii wey xor inuu yahay aan ku makhraati geliyey qaala wuxuu yidhi fa huwa xiina yaquulu waa markuu lahaa abu hurayra radi allaahu canhu yaa laylatan min duuliha wa canaa'iha alaa anaha min daarati اlkufri najati beydkaasi ku dhuftay guurihii habeenkii uu soo guuray iyo habeenkaasi kurbada haysay iyo dhibaatada iyo waxaa ku dhacay ayuu wuxuu leeya ya laylatan habeen min duulihaa yaa qowm ijaabu leyl habeen la yaaba min duulihaa habeenkaa dheerarkiisi iyo wacanaayahaa dhibkeeda duulihaa dheerarkeedii iyo wacanaayahaa dhibkeeda habeenku hadduu habeen raaxa una ahayn oo amni iyo amaan iyo caafimaad iyo aa haysanin meela saacatoo fiican ayn isku kaa toosnayn habeenku waa kugu dheeraan muxuu yihi walaylin ka mawji baxri arkaa suduulahu calaya ya oka hmm. alaa ayuha leyl awiilu ki kalana ya alaa ayuha leyl awiilu alanjali bisubxin wama lisbaaxu minka biamhalin waa kii laha calacalay imruqays maaha wax badan oo war uu sheegay waa laga faa'idaystay jaahiliyada buu dhintay ayib aad bu laakiin aggaas haweenku ku waalaa aggaasu ku waalaa qaala xadaana cubaydالlahi bnu saciidi qaala xadaana abu usama qaala xadaana ismaaciil can qaysin can abi hurayra radi allahu canhu qaal lama qadimtu calى الnabiy markaa nabiga usoo galay hijradii qultu fi ariiqi waddadiiba waxaan soo idhi waa habeenkii dee dhibkihayey iyo guhaadii iyo cabsidii ayuu iska galyayaa ya laylatan min duurihaa iyo wacanaayahaa dhibkeed calaa annahaa hase ahaatee ayadu dhib iyo dheerarba hal ahaatee faa'iidana waa ay leedahay calaa annahaa iyaduse min daarati alkufri gaalada daartoodii yay najata iga soo badbaadisay dhibkan habeenkan aan soo guura bahaleenayo ee intaasoo carra aan soo carraayo addoonka iyo kala cararo kala dhunnay waxaan ka faa'iiday faa'iidaa ka gaadhayoo wadankii gaalada iyo cadowgii baan ka soo dhexbaxay ammaan iyo amni iyo islaamnimadii iyo islamkii baan u imaaday qaala waabaqa minii waxaa iga dhowmay ulaamun lii adoonaan lahaa fi ariiqi waddadii qaala wuxuu falamaa qadimtu cala nabi markaa nabiga alay slam usoo galay oo fabaayactu aan la mubaayacooda cala hijradii mubaayaca la galay fa baynamaa ana cindahu anoo agtiisa fadhiya ialaca alghulaamu addoonkii baa mur soo yiri soo baxay faqaala lii rasul sal slam ba wuxuu yidhi ya abaa hurayra hada ghulaamuk waka addoonkaadi nabiga muunan aqoonin calayh salaam ayada mucjizaadka ka mid tah hada hulaamuka waka addoonkaadi faqultu waxaan huwa xuru min wajhi illaahi ilahay wejigiis baaban u xoreeyey ilahay dartiis faactaqtu waan xoreeyey buu marka lilaahi iyo liwajhi illahi waa isku mid qaala abu cabdillahi bukhaari wuxuu yidhi lam yaqul abu kurayb can abi usaama xurun muna dhihin huwa liwajhi illahi muu iska yidhi xadaanii shihaab bn cabaadin qaal xadaanaa ibraahim bn xumayd can ismaaciil can qaysin qaal lama aqbala abu hurayra radi allahu canhu markuu abu hurayra soo qaabilay madiina isagoo muhaajira wamacahu gulaamu addoonkiisan oo la socda wahuwa yadlubu islaama islaamna raadinaya faadalla axaduhumaa saaxiba midkoodba mid kala ka dhumay way kala dhumeen manaa midwalba saaxiibkiibuu dhumiyey oo way kala dhumeen bihada waqaala ama inii ushhiduka anahu lilahi buu wakaa ti uu musanif ku baabaystay baabu idaa qaala lcabdi huwa lilah liwajhi illahina waa lamid wallahu aclam wbilahi towfiq sala allah waslama calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin